بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال النادم رحمه الله واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقادره مكثرا تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء مالكت وأعبدي وإن فتحت النطق باسم مبتدا فارفع هو عنه أبدا تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملاته وهل وبل وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم ومثله كيف المريض المذنف وأyha الغadimة المنصرف وإn ykun bعض الظروف الخبر فأwlh النصبا wdعn kالmra تqul زayd خلف cمr qعda والصوم يوم السبت والصyr غda وإn تqل أyna الأmيr جاlس وفي فناء الdاr بشhr mays فجاlس وmais qad رفca وqad أجiز الرفع والنصب mعا baabu kam alkhabariya kamta khabariyada ah baabkeedii wey awala kam fi luga alcarabiya tanqasim ilaa qismayn kam haddii aad aragtaan luga alcarabiya waa laba qaybood khabariyatin wa istifhaamiyatin waa kam loo yaqaano khabariya iyo kam loo yaqaano istifhaamiya waa labada mid saddexaad ma jirto kamta khabariyada la idhaahdaa waxay la macno tahay bimacnaa cadadin kaiirin tiro fara badan cadadin kaiir kamta loo yaqaano istifaamiyaduna bimacnaa ayi cadadin su-aasha shayga laisku weydiya cadadka ayaa iyada laisku weydiiya marka macnahaan waa sida mid waa cadad kaiira la macno tahay midna bimacnaa ay cadadin oo kale weeyaan marka mid waa istifaam midna waa khabaro fara badni ayay tusisa saxiix walala waa mid labaad kamta loo yaqaano kam alistifaamiya waxay qaadataa tamyiiz tamiiska ay qaadataa yakunu mufradan mufradun buu noqdaa waa mid labaada wa yakunu mansuuba mansuubun buu noqdaa kamta loo yaqaano kam alkhabariya tamyiis bay qaadataa tamyiiskeegaasi yakunu mufradan mufrad buu noqdaa wa yakunu jamcan jamcna wuu noqdaa wa yakunu majruuran majruurna waa noqdaa saasay ku kala duwan yihin marka kamta loo yaqaano kam alkhabariya wuxuu sheekhu halkan ugu sheegay baabulidaafa munaasabaa ka dhaxaysa munaasabada ka dhaxaysana waxay tahay tamyiiskeegaa majruura intaan ma isla fahnay kamta loo yaqaano kam alistifaamiyana tamyiiskuu ku sheegi doonaa baabu tamyiis sababtu ugu sheegi doonaana waa maxay munaasabaa ka dhaxaysa oo tamyiiskeegaa mansuuba intaa maynaan isla fahmin waa basiir wuxuu yihi marka wajrud bikamaa kunta canhu mukhbira mucadiman liqadrihi mukahira taqulu ka maalin afaadatu yadi wa kam imaain malakat waacbudi wajrur jar bikam kam ku jar ay alladii kii ku kunta aad adigu mukhbiran mid ka waramaya canhu maaga mucadiman aad tahay mid weyneynaya liqadrihi maaga qadarkiisa mukairan aad tahay mid badinaya taquulu waxaad odhan ka maalin maal badana afaadat inta ay faa'iidaysay hu maalka yadii gacantaydu wa kam imaa'in addoommo dumar ihi badana malakat inta ay hanatay ee ay yeelatay yadii gacantaydu haa addoommadaasi wa acbudinay wa kam acbudin addoommo rag ihi badana malakat inta ay mulkiday hum ayaga yadii aniga gacantaydu hore ad idinku taqdiimiyeyo fi luqa alcarabiya labadaas baa loo qaybinaya khabariyatin wa istifaamiyatin khabariyadu bimacnaa cadadun kaiir istifaamiyaduna ay ay cadadin oo kale wey waxay ku kala duwan yihiin kanta khabariyada loo yaqaano tamiiskaagu mufrad buu noqdaa jamacna wuu noqdaa majruurna wuu noqdaa waa loo idaafeeyaabade kanta istifaamiyada ah tamiiskeedu waa mufradyada waa mid labaad waa mansuub intaas ku kala duwan yihin saxiix wala la kamta loo yaqaano kam alkhabariya inuu inuu tamiiskaagu mufrad noqdo jamacna uu noqdo sheekhaa bay noo tusaaleeyey kam maalin maal waa mufrad amwaal baa lagu jamciya sooma amwaal laguma jamciyo waa lagu jamciya markaa maalin waa maxay waa tamiiskeedii waana loo idaafiya sooma waa mufrad maalin imaain waa jamcu amatin muna jamcayn acbudin waa jamcu cabdin waa jamu taksiir say isku bedashay siiqadiisaasi cabdin acbud lidii waa midke ya waa tabdiilu shakli maca ziyaada soo ma taabay noqonaysaa acbudna waa jamcu cabdin marka halkaa maxaynu ka garananaa tamyiizka kamta alkhabariya yakunu mufradan wa yakunu jamca saxiix walala waana mudaafunda iminka u fiirso maalin waa maxay iminka waa tamyiiskeedii haddana kamtana loo idaafeeyey imaain waa maxay waa tamyiiskeedii haddana kamtaa loo idaafeeyey acbudna iyadmay ku cadfanta hadda kamtun baa u markaad icraabaysna wuxuu noqonayaa kam khabariyatun bimacnaa cadadin kahiirin mabniyun cala sukuun fii maxalli rafcin eh, mubtada kam mudaaf maalin mudaaf ileyh afaada ficil maadi taadu taau taaniif haadu waa mafcuulkii yadii waa faacilkii de sooma waljumlatu min alficli walfacli fii maxalli rafca khabar mubtada saxiix walala inta kalena waa lamid inta kalena waa la wkamimaina waa lamid malakataad waa tautani faacilki waa hiya oo yaday unoqonaysaa oo gacanta hadde saxiix walala markaa mafcuulkuna uu go-an yaho waa haa iyagoo wada socdo haddaynu imaain iyo acbudin oo wada socdo damiraynu u celino halabada raggaas kaloo hum bay noqonaysaa haddaynu mid kasta gaar ugu celinana dumarka haabay noqoni raggana hum bay noqoni saxiix walala halkaa jumlada hormay ku cadfan tahay wajruurna waa ficila marbi kamneskaga tacaluji ma waa mafcuulkii kunta waa ficil iyo ismigeedi waa kaanoo naaqis iyo ismigeedii waa khabarkeegi jaariyo majruurka mukhbiran iskaga tacaluji mucadiman liqadrihi horta liqadrihi jaariyo majruurka mucadim iskaga tacaluji mukathiran iyo mucadiman fiihi icraabaan laba icraabood baa kugu banaan inaad mucadiman ka dhigtid khabar khabarkii kunta oo tacaduday mukathiranna khabar saddexaad aad ka dhigtid saxiix walala waa basiid waxaa kale oo banaan mucadiman inaad xaalaysid mucadiman inaad xaalaysid baa banaan inaad xaalo ka dhigto ayaa waxa weeyaan banaan mukairanna aad xaalo ka dhigto laqmadiina maxay noqon labada goorba eeg wajrur jar bikam kam ku jar maa ay alladii kii ku jar kunta aad ahayd adigu mukhbiran mid ka waramaya canhu maaga mucadiman aad tahay mid weyneynaya muna khabar ahayn liqadrihi maaga qadarkiisa mukairan aad tahay mid badinaya isagii oo khabar ah xaaladina eeg wajrur jar bikam kam ku jar ma ay aladiika ku jar kunta aad tahay adigu mukhbiran mid ka waramaya canhu maaga mucadiman xaalo aad tahay ka warramaysaa oo mucadiman halkaynu ka xaalaynanaa mukhbiran ismiga faacil damiirka ku istitaara sooma mucadiman xaalo aad tahay baad ka warramaysaa mid weyneynaya liqadrihi maaga qadarkiisa mukahiran xaalo aad tahay baad ka warramaysaa mid badinaya saxiix menen taquulu waxaad odhanaysaa kam maalin maal badana afaadat inta ay faa'idaysay maalka yadii aniga gacantaydu wa kam imaain addoomma dumar ihi badana malakat inta ay mulkiday ay hiya yaddu ha addoommadaasi wa acbudin wa kam acbudin addoomma rag ihi badana malakat inta ay mulkiday hum ayaga yadii aniga gacantaydu mana basiidayn halkaana maxay naga baxday kamta loo yaqaano kam alkhabariya oo kutubtii horena aynaan kusoo marin soo ma caawa inoo kowahay waa iska basiid baab lmubtadai wlkhabari mubtadiya sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu u jamciyey oo baab keliya uu ugu sheegay mubtadaana baab gaara ugu gunti waayey khabarkana baab gaara ugu guntay waayey waa litalaazumihima haaliba badanaa waa ay islaazimaan waayo liana alkhabara mulaazimu lilmubtada'i wain kana almubtadau laa yalzamu alkhabra khabarku waxa uu laazimaa mubtadaha oo kama maarmade oo khabar haddaad khabar haddii ad aragtid dee mubtadaa ka horeeya walow mubtaduhu yaanu laazimin be walow mubtaduhu yaanu laazimin be hadaba waxaanu qaadan doonaa mubtadaha maxaa la idhahdaa mubtada waxaa la idhahdaa xagga luqada kullu maa yubtadau bi waa wax kastoo wax lagu bilaabo waa min xayu luqa luqawintu saasa u yaqaanaan xagga istilaaxa miyaa dee istilaaxa horeynu soo qaadana wax lagu daalo mal mayna kutubtaana kusoo bastin waa alsmu alsmu almujaradu can alcawaamili allafdiyati gayri zaa'idati aye wa shibhi zaa'ida so intaasun ma taasana waa ismi markaynu nir maxaa ku baxay ficil iyo jumlo intaas may noqdaan maya almujarad can alcawaamil lafdiya cawaamil lafdi ah oo lagu dhawaaqayna waa ka qaawan yahay maxaa ka baxay dee faacilkii iyo kuwaasaa baxay maa faacilka caamil lafdiga ah ka horeeya isaga faacilku waa marfuuco waa ismi haddana maxaa ka horeeya dee caamil lafdiga ah ka horeya sooma marka waxaa ku baxaya caamilkii ahaa macnawiga caamilkii almujarad can alcawaamil lafdiya markaynu nidhi caamil lafdiya maadaama uu ka dhartiran yahay caamil macnawiyo ibtida ku camal falay isaga caamil macnawiyo ibtida ayaa ku camal falay ayri zaaidati wa shibhi zaaida maxaynu uga jeednaa labaa la xidhiiri kara marka oo caamil ah labadaasi waa maxay caamil zaaidi waa geli karaa caamil shibhu zaaidina waa geli karaa tusaale bixasbika dirhamun ka waran bixasbika dirhamun iminka bixasbikadan badan waa iska zaaide weeyaan xasbika waa mubtada dirhamuna waa khabar marka caamilkaasi waa zaaid haddana waa lafdi de sooma waa lafdi shabiih bizaaidna waxaa kamid a ah, ruba rajulin kariimin laqiitu saw rajulin taa mubtada maynaan icraabi jirin haddana sawtan gashay rubi sawdigan ila mubtad waa almujarad can alcawaamil de wa waa shibu zaaid weya shibu zaaid maynaan labadaasaa la xidhiidhi kara masle faanaynta haddaan idin waa ismi maxaa ku baxay ficil iyo xaraf haddaa bushi laguuso arooriyo ka waran oo lagu idhaahdo fi fi xarfu jaryan xarfu jar weyi ka waran mubtadayn xarfu jarin xarfu jar wey daraba daraba ficlu maadin ficil maadi wey laa ilaaha ila allahu kanzun min kunuuz ljanna ay maada tujiibuun kulu maa qusida lafduhu fahuwa sman maasha allah waasaa weeyaan taasaa laga jawaabaya shay kasta oo wuxuu doona ahaado ama ficil ahaado ama xaraf ahaado ama jumlo ahaadee de haddaba wixii lafdigiisa loo qasto ismigu iskana qaacidadas waan isku dhekanya kullumaa qusida lafduhu fahwa smon intaa yar baad kaga baxaysaaba intaad madax leeleexinay intaa yar keliya kufuranaysa soo ma waa basiid haddaba mubtadaa qaybuu leeyahy culimay mubtadaa waxaa loo qaybiyaa sariix iyo muawal baa loo qaybiyaa mid sariixa iyo mid muawala sariix maxaa looga jeedaa horeynuu soo marne maa laa yaxtaaju fii kawnihi mubtadaan ilaa ta'wiilin waa waxa aan u baahanahayn marka mubtada laga dhigayo wax tawiila sida zaydun qaaimun hadda mu ubahan yahay muxamedun rasuulullah ka waran mu ubaahan yahay la muawalkuna waa maxay muawalkuna waa laha maa yaxtaaju fi jaclihi mubtadaan ila tawiilin tusaale wa an tasumuu khayrun lakum ka waran wa an tasumuu khayrun lakum khayruntani waa khabar ayna mubtada halkaasaan kasoo xariraya waa tiri soo ma halkaasaan kasoo dhalaalanaya waa tiri kaasi marka muxuu ubahan yahay dee taawiil bu ubaahan yahay antana xariraysa wa an tasuumu ay wa sawmukum khayru lakum mayna basiidayn in kasta oo mararka qaarkood isagoo aadaadkii wax dhalaalinayaba aanu jirin iska dhalaalin karo hadda qad qaamat salaad arag sooma qaruwa qiyaamaha baa laska dhaa maxaa dhalaaliye qacdaana xifdi sabkon bilaa saabiq baa la dhada waa dhalaalin la dhalaaliye wax dhalaaliyana ma jiro sawaaun calayhim a andartahum sawaauntan waa khabar taqadumay a andartahum sooma arkaysa alka andartahum indaaruka wa cadamu indaaru maxaa dhalaaliyo waa sabkun bilaa saabi ba ledha sabkun bilaa saabi ba waan gaari doonaa insha alla iska xasuusnaado marka maxaynu uqaybnay mubtadi mid sariixa iyo iyo mid muawala mar labaad baan qaybinaynaa ilaa mubtadain lahu khabaru wa ilaa mubtadain lahu marfuucun sada masada alkhabari wa ilaa mubtadain laysa lahu marfuucun walaysa lahu khabaru inta wagtaaga hosta inagu dhigdhiga nisoo khulaasaynaya unde la sharax maqasa kara saare soo ma <laughs> ya lasii dhex geli kari maayo soo ma waynu ku dhex daaliye waanu soo khulaasaynayna waa saddex maxay ilaa mubtadain lahu khabaru wa ilaa mubtadain lahu marfuucun sada masada alkhabari wa ilaa mubtadain laysa lahu marfuucun walaa walaysa lahu khabaru mana saddexayn mubtadaa khabarkana de waad ka dharagsan tahay zaydun qaayun ka war Oh, wailaa mubtad in lahu marfuucsada masada khabarka laba shardi baynu dhigana ko an yakuna wasfan waa inuu wasfi laba waa an yactamida cala istifhaamin ama calaa nafyin wa shibhi waa inuu ictimaado oo cuskado nafyi ama nafyi wax shabo istifhaamkiy wixii tusaale adaaribun azaydaani aqaa'imun azaydaani wamaa madruubun alcumaraani ka waran aqaa'imun azaydaani hadda eeg qaa'imkani waa mubtade azaydaani waa faacilun sada masada khabar baa la odhanaya waa khabar lama odhan karo lakin waa maxay waa marfuuco sada masad alkhabar booskii khabarku joogaa mayna basidayn labada shardi maad xifdinaysa waa maxay waa inu wasfi yahay ismu faal iyo ismu mafcuul ictimaadna waa inu ama shibu nafyi wixii shabaab istifhaamti kuwi waa inu ictimaado maxay noo hadhay mubtada khabar balan weli maad maqashan ya hal tusaale ku celceliyaan culimadu keenaa aqalu rajulin yaqulu dalik aqalu rajulin yaqulu dalik ya aqalu rajulin yaqul halka absaalma laha raba halka absaalmaad ka hamteesaa nin baa sheekh weydiiyaa la yidhi naxwaa dhigayo wuxuu ku yidhi sheekh waxaad ii sheegtaa mubtada aan khabar qaadan mubtada aan khabar lahayn kadibna wuxuu ku yidhi aqalu rajulin yaqulu dalik ninka ugu yar baaba garanaya way macneegu aqalu rajulin rajulka ugu yar ayaa yaqulu dalik arrintaa garanaya ardayda ka ugu yar baa ka jawaabi <laughs> ya aqalu rajulin yaqulu dalik eeg aqaludan waa maxay waa mubtade rajulin waa mudaaf iley yaqulu dalik khabarka ma dhigi karno limaada ya de khabarka jumlo ma noqdo abarka jumlo ma noqdaashe wlkhabar yanqasimu ilaa qismayn ilaa mufradin wa ilaa ayri mufradin waayru mufrad yanqasimu ilaa qismayn jumlatin wa shabihin bijumla ya eeg laba arrimood baa meesha yaalla labada arrimood waa maxay mubtadahan wuxuu doonayaa khabar rajulin rajulinna muxuu doonayaa sifu doonaya sifu doonaya marka waxaa baahi batay kan sifada doonayaa baahi batay oo jumlada laga sifeeyey aqalu rajulin yaqulu dalik markaa yaqulu dalika waa sifo oo rajul bay sifo u tahay mubtadina maxaa laga soo qaaday mubtadaun bilaa khabar mubtadaun laysa lahu khabar markaa saddexdana haysta kutubtaana kuma inaan soo marin milata soo ma ku baraarugsanaan halkaa tusaalena iska xifdiya ka soco raafica gotaa muxuu yahay maxaa godanaya kitaabka inoo dhigaya raafica godanaya muxuu yahay culimo fiihi arbacatu aqwaalin afar qowl baa ku jira afartaa qowl kutubtaarna on kuso marnay soo ma waa tadki waa xasuusinun qowlka koowaad muxuu ahaa ana kilayhimaa marfuucu bilibtidaa labada mid kastoo kamida ah ibtidanimaa lagu godaya ibtidaha lagu godaya waa qowl qowlka labaadna muxuu ah annahumaa taraafaca way israfcisanayaan mubtadaha maxaa rafcinaya khabarka khabarkana yaa rafcinaya mubtadaha qowl saddexaad ana almubtadaa marfuucu bilibtidaa walkhabara marfuucu bilibtidaai walmubtadai jamiica mubtadaa maxaa lagu rafcinaya ibtide khabarkana maxaa lagu rafcinaya mubtadiya ibtidiya wada socda qowlka u dambeeya waa qowlka saxiixa ee raajixa maxamed ibnu maalig uu ku tagsiyey ana mubtadaa marfuucu bاlibtida wa ana alkhabra marfuucu bاlmubtada warafacu mubtadaa bاlibtida kadaka rafcu khabri bاlmubtada saasuu dha maxamed maali saxiix wala la marka afartaa qowl ku jira kaa damba u raajixsan axkaamtooda ka waran hal baan ka sheeganay an yatadaabaqa waa ina ismutaabaeeyaan mubtadiye khabarku e waa ina ismutaabaeeyaan maxay iska mutaabaeeyaan shan arrimood fi tadkiir wa fi taaniif wa fi lifraad wa fi ljaba wa fi tahniya mana basidayn lagmada eega marka wain fataxta nudqa bismi mubtada farfacu wlihbaara canhu abada taqulu min dalika zaydun caaqilu wasulxu khayru walamiiru caadilu wain fataxta haddii aad furfuratid annudqa hadalka haddii aad ku furfuratid bismin ismi haddii aad ku furfuratid ismiga oo mubtadain mubtadaa farfac rafci adigu hu ismigaa rafci wlahbaara khabaradana rafci khabarada alkaainata ahaaday canhu mubtadaa xaggiisa khabar ka ahaaday abadan weligaaba rafci taqulu waxaad odhan min dalika ay fi dalika arintaa iyo tusaalayaasha dhexdooda waxaad odhan ismigaa tusaalihiisa dhexdiisa waxaad odhan zaydu ninka zaydihi caaqilun mid caqlila weeyi wasulxu heshiis dadka dhexdooda la heshiiyaa khayron mid wanaagsan weeyi walamiiru amiirkii caadilun mid caadil aweeye muxuu kaga warramama intan halkan bid hore inagu taqdiimiyo sooma tacriifkii mubtadu ka waramo waa ismi keliya ku gaabsada bale waa ismi keliya buguuri farfacu muxuu ku gaabsaday xukunka mubtadu waa maxay kownuhu marfuucan waa inuu mubtadu marfuuc yahay mubtadaa falaa yunsab walaa yujar lamana nasbiyo lamana jaro wlahbaara wuu jamciyey sheekhu jamaca uu jamciyey waxaa laga qaadan karaa bay yidhahdeen culimmadu jawaasu tacadud ilkhabar khabarku inuu tacadudo ayaa banaan sida culimo badan ku tegsan yihin sida maxamed maalig o kale wa ahbaruu bithnayni aw biathara cawaxidinka hum saraatun shucaraa soo saa ma odhan waa jaa-is darteed buu u jamciyo wal akhbaara uu yidhi bay dhahdeen khabarka xukunkiisuna waa maxay wal akhbaarana rafci halkuu ku cadfan yahay dee ku cadfan yahay soo ma wal akhbaarana rafci maxaynu ka qaadanay halkaana xukmu lkhabar kownuhu marfuuca xukunka khabarkuna waa marfuuc falaa yunsab walaa yujar lamana nasbiyo lamana jaro beydka dambe waa tusaalayaashii tusaalihii mubtadiya khabarka su-aal haddee lagweydiyo lawhaa ka war oo sheekhu muxuu u farabadiyey alcaaqi yakfihi mithaalun waaxid qofka caqliga badan tusaale keliyaaba ku filane waxaana waa mubtadiye khabaruune muxuu u farabadiyey wuxuu u farabadiyey mubtaduhu farqi male macrifo ha noqdo bilcaalamiyati ha ku macrifoobo ama aljinsiya ha ku macrifoobo ama alcahdiya ha ku macrifoobo isagoo calamku macrifooyis waa calam de isagoo aljinsiya asulxu isagoo alcahdiya alamiir saxiix walala sidaa aawadeed buu u tacadudiyey soo basiid icraab wax adagoo ku jira ma jiro intuu adaa tushadiyaad garanaysaan fataxta waa ficil maado fi maxali jasmay taalla annudqa waa mafcuulkeegii bismin ku tacaluji mubtadayn waa sifo ismiguu leeyahay farfac fadaasi raabita la dhahdaayo jumladii jawaabu shardiga jumla dalabiya noqotay faada in lagu xidhiiriyo ayaa waajiba haadu waa faacilkeegii waa mafcuulkeegii faacilkan waa damiir istitaaran walakhbaarana ku cadaf canhu jaariy majruurka waxaa laga sifaynaya walakhbaara abadan darafkaasi farfacda iskaga tacaluji taquulu waa ficilkii mudaaric faacilkina waa anta min bimacnaa fi min bimacnaa fi xuruuf ljaar yanumu bacduha can bacdin qaacida hore inu qaadana sooma zaydun caaqilu waa mubtadiye khabar wasulxu khayru mubtadiye khabar walamiiru caadilu mubtadiye khabar intay mudaabaqadayna kama hayno waan hayna wain fataxta haddii aad furfurato annudqa hadalka haddii aad ku furfurato bismin ismi haddii aad ku furfurato ismiga oo mubtadain mubtadaa farfac rafci adigu hu ismigaa rafci walakhbaara ay warfaci akhbaara khabaradana rafci khabarada ina ta ahaaday canhu mubtada xaggiisa khabar ka ahaaday ee mubtada lagaga khabray abadan weligaaba rafci taqulu waxaad odhani adigu min dalika ay fi dalika arrintaa dhexdeeda waxaad odhan zaydun caaqilun baad odhan waslxu khayrun baad odhan walamiiru caadilun baad odhan waa maquul qowlkii maxkiyada sooma ama zaydun caaqilun de waa mubtade jumladaasna maquul qowlki way ku noqonaysaa walaa yaxuulu xukmuhu mataa dakl lakin calaa jumlatihi wahal wabal walaa yaxuulu ay walaa yatagayaru isbedeli maayo xukmuhu ay xukmu mubtaday mubtadaa xukunkiisu isbedeli maayo mataa dakala waktiga u gala ayaanu isbedelayn laakin laakin marka u galo wahal hal marka ay gasho wabalbali marka ay gasho alaa jumlatihi alaa jumlati mubtada mubtadaa jumladiisa marka ay gasho halkana wuxuu kuleyahay sheekhu xarafka loo yaqaano lakin lakin alistidrakiya almukhafafa waa laakin ti mukhafafada ayd iyo hasha loo yaqaano alistifaamiya bashina waa ti idraabiyad ahayde haddii adaadkaasi ay galaan mubtade xukunkii rafcanimo ka qaadi maayaan masl macna ahaan walow haba isku bedeshe laakin xukun ahaan waxba ka tari maayaan de xukuna waxba kama tarayaan waxa saa khilaafsan haddii ay galaan adaadkii camal fali jiray sida ina iyo mayna bedelayn marka kaa isaga way bedelayan saa ufahan bu ku leeyahy markaa laakin hadday gasho laakina hadda waa min akhawaati ina iyadoo iska ilaalin iyadoo mustaqalaa mukhafafo weeyaan tani iyo hal iyo bal hadii ay galaan waxba xukunkii mubtadaa ee rafcnimo ka bedeli maayaan wax adag ma ku jiraaba wax adag ma jira beydkan waaba intaaba xukunku sidiisii buu ahaanaya malaha icraabadu ayaad u baahan tahay laadma naafiya mise waa naahiye waa naafiya lagaa yidhi sheekh soo ma yaxuuluna waa ficilkii mudaaricde xukmuna waa faacilkii mataadaas ma aragtiin ya waa ismu shardi laba ficil bay jesmin jirtay laakiin hadda mujaradun can macna shari ah, macnihii shardinimo waa laga qaawiyey imika fii maxali nas bayna taalaayo darafnimaa la iskaga nasbiyey waad fahamtay ma daklana waa ficilkii maadi laakin baa faacila maanta kuli maa qusida lafduhu fahwa smon liana muraadana lafduhaa laa macnaaha inagu lafdigeena inu ujeednaa laakin macnaheeda uma jeedna dee sooma wa balna halna ku wax adag kuma jira marka walaa yaxuulu ay walaa yataayaru isbedeli maayo xukmuhu ay xukmulmubtadai mubtadaa xukunkiisu isbedeli maayo mataa dakala waktiga u galo ayaanu isbedelayn waan iska tacriijiyo mataayeeg laakin laakin marka uu galo wa hal iyo hal wa bal iyo bal calaa jumlatihi ay calaa jumlati mubtadai mubtadaa jumladiisa marka ay dusha ka galo xukunkii rafcanimada ahaa isbedel ku keeni maayaan adaadkaasi waayo dee caamilaba maama camal falayaanba faslun fi taqdiimi alkhabari cala lmubtadai halkan sheekhu raxima allahu tacala kaga waramaya khabarka in la soo hormariyo lagana soo hormariyo mubtadaha sida asalka ee haalibka khabarka waxa uu asala inuu mubtadaha ka dambeeyo walaslu fi lakhbaari an tuahara wajawazu taqdiima idlaa darara alifaan ku gaari doonaa insha alla haye haddaba taqdiimka khabarka ka soo hormariyo mubtadaha labaa loo qaybinay saynu kutubta hore kusoo marno jawaazan wa wujuban waa jawaazan iyo wujuban labadaa weeyaan haddaba jawaazan iyo wujuban jawaazan da uu iska fara yahay jawaasa wuu iska fara badan yahy fi daari zaydun ka waran ya wasulxu khayrun ka waran tusaalayaasha eegan soo mana waa iska jawaasante sooma ma wax wujuhuna ka dhiga jira ya wujubanna masaa'il fara badan bay tiriyeen laakin afar un baynu qaadan jirnay waa afartii un de afartii hore soo qaadatan afartii ma xasuusatanada afartii aynu soo qaadanay weyaan afartaan lagu soo qaadnay kutubtii oran wey wax badan wax kale kuma jiro afartaasi maxay ahayn khabarku inuu yahay mimaa lahu sadaarat lkalaam ka labaadna muxuu ah an yakuna lmubtadau maxsuuran fiih wamaa lanaa ila itibaacu axmada ah, oo kale ka saddexaadna muxuu ahaan jiray an yashtamila almubtadau calaa damiirin yacuudu cala alkhabari am calaa quluubin atfaaluha fi daari saaxibuhaa soo ma cala atamrati miluhaa zubdan waxaaso dhan ba tusaalash way iska fara badan yihin haye imisaynu haynaa saddex mid baa inoo dhiman waan sheegnay taa mubtadihii inuu noqdo nakiro khabarkina uu noqdo daraf ama jaar iyo majruub kuwaasa u cunansiinay de sooma tusaale fi daari rajulun ka oran inuu soo hormara waa waajib ya haddaynu laakin idhaahno rajulun fi daari maxay noqonaysaa dee sifuba kaa noqoni sifu ixtimaal iyo sifu kaa noqonaya sooma afartin weeyaan de marka hal unbuu ka sheego halkaa istifhaamto keliyu ka sheegay intaasu kaga gaabsaday wuxuu yidhi waqadimi akhbaara khabarow maxaa tahay khabar tacriifkiisu waa maxay khabarka waxaa la dhahdaa aljuzu aladi tatimu bihi lfaa'idatu maca almubtaday waa juska iyo gobolka ay ku dhammaystirmayso faa'iidada mubtadaa la jirkiisa ya walkhabaru ljuz-lmutimu lfaa'ida kallaahu barun walayaadi shaahida alfiyaan ku gaari doonaa insha alla intaasuba isagu kaga gaabsadaa intaasuu kusoo urinaya wuxuu yidhi waqadim ilahbaara waqadim soo hormari alahbaara khabarada soo hormari id tastafhimu marka aada su-aal wadalika tusaale kain wuxuu ka qawlima ka qawli carabi carabta ay yidhaahdeen ayna makaankee ayuu ku sugnaaday alkariimu ninkii deeqsiga ahaa almuncimu ee nimcaynaya baash ay ka daadaadanaysa wa mithluhu tusaalahan waxaa lamid a kayfa xaalkee ayuu ku sugnaaday almariidu ninkii jiranaa almudnafu ee xanuunku waa udaashaday xanuunku udaa'imay ama almudnafu geeri loo dhoweeyey wa ayuhaa kan kan alqaadii jarmaadaya ee kalahayow mata goorma ayuu ahaaday almunsarafu ay alinsiraafu soo laabasha goormay ahaatay xillimaad soo noqonaysa waa halkii aynii sheegayay oo ahaa an yakuna alkhabr mutadamina lima lahu sadru lkalaam khabarka inuu wato wax sidaaratulkalaam leh sida asmaa ulistifhaam oo kale tusaalayaasha meeshay loo yeelo dhammaantood waa asmaa ulistifhaam alcaaqil yakfiihi mithaalu waaxid sheekhu muxuu u tacadudiyey magaca gudaha ka sinaadaano ismu istifhaam ha ahaadaana mid kasta wax gaara loo adeegsadaa eyna makaan baa lasku weydiiya kayfana xaal baa lasku weydiiya mataana zaman baa lasku weydiiya saxiix walala sidaa aawadeed bu ahaa tacadud amil sheekhu u keena u tacadudy u farabadiyey ayna makaan baa laisku weydiiya ayna alkariimu ninkii deeqsigaha ah, makaanku ku sugnaaday wey kayfa xaalke xaal iyadana xaal baa laisku weydiiya mataa zaman baa laisku weydiiya saxiix walala sida aawadeed bu ha amilada uu tacadudiyey markaa markaad icraabaysid maxaad oran waqadim ilakhbaara qadim waa ficil amar faacilkiina waa adiga lagula hadlaya soo ma alakhbaara waa khabarki id tastafhimu darafka qadim ku tacalujis tastafhimuna waa ficil mudaari faacilkina waa anta ka qawlin jaariy majruurku waa wadalika kainun ka qawlin ayna ismu istifhaam mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin khabarun muqadamun alkarimna mubtadiyo muahar almuncimna waa sifo kayfadana waa khabar soo taqadumayada lafteedu almaridun waa mubtadiyo muahar almudathna waa sifo wa ayuha ayu ayu e, munaada nakiratun maqsuuda mabniyun cala adami fi maxali nasbin dee waxaa lagu nasbinayaa nid eh, munaadanimo haadaasi waa iska xarfu tambiih iska ilaaliya aladi aladi waa sifo yaynu ka sifaynaynaa ayuha ayuha kan kan aladi kalahayow mata iska ilaaliya raabka waa saas yaa ayuha arasuul waa lamid unde yaa ayuha annaasu icraab sidaa fahmi wayna waa intan bay lamid tahay haddii hal tusaale aragtid ood beratid waxaa kalena aduu ku dabaqaya insha allah mata waa khabarkiiyo soo taqadumay waa ismu istifaam almunsarafna waa mster mimy de sooma alinsiraaf baa loo jeeda waaya waqadim soo hormari alakhbaara khabarada soo hormari id tastafhimu marka aada su-aal dalbaysid wadaalika tusaale kain wuxuu aday ka qawlima ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen aynama kaanke ayuu ku sugnaaday alkariimu ninkii deeqsiga ahaa almuncimu ee waxa weeye nimcaynayay wa miluhu madkuurka la sheegay waxaa lamida kayfa xaalke ayuu ku sugnaaday almariidu ninkii jiranaa ee xanuunsanayay almudnafu ee geerida loo dhoweeyey wa ayuhaa kan kan alkaadii kala hayow mataa goorma ayuu ahaaday almunsarifu ee alinsiraafu soo laabasho goorma ayay ahaatay halkaa culimay waxaynu ku haynaa abarka tacriifkiisa baynu haynaa abarku haddaba wuu qaybsamaa ilaa mufradin wa ilaa ayri mufradin mufrad iyo ayr mufrad buu qaybsamaa mufrad baabulkhabar marka la joogo maxaa la dhahdaa waan ka dheragsana intaas maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla walaw kaana musanan aw majmuuca ama jawaaba ha noqde ama musanaba ha noqde mar hadduna jumlaan jumla wax shabaahina aanu ahayn mufrad baa baabkan loo yaqaana haye ayru mufradkuna waa laba jumle iyo shabiih biljumla waa labadaas waa jumle iyo shabiih biljumla labada weyn haye jumlada imisaa loo qaybin laba jumla ismiya jumla ficliya shabiih biljumlana imisaa loo qaybin dharafiya jaariya majruur maynantaamayn wax adag ba ku jira wax adag kuma jiro haddaba u fiirsada jumladu markay khabar noqoto saddex shardi baa loo shardiya maynu qaadan jirin hadha jumladu markay khabar noqonayso saddex shardi baa loo shardiya loo xidha saddexdaa shardi waa maxay allaa takuna nidaa'iya jumladu waa inaan ahayn jumla nidaa'iya ma odhan kartid zaydun ya akhaahu ma odhan karti zaydun ya akhaahu jumladu waa inayna nidaayaan waa shardi shardi labaad wa anlaa takuna musadaratan bilaakin wa bibal wa bixata jumlada khabarka noqonaysa waa xarafka u horeeya waa inaanu ahayn xata ama waa inaanu ahayn bal ama waa inaanu ahayn laakin iska ilaali hoos ma noqon karaan shardiga dambe waa an takuna mushtamilatan calaa raabi dambe kaasuu mala sheegi jirnay waa inay jumladu raabi wadatade kaaan sheegi jirna sooma jumladu waana raabid wadato jumladu markay khabar dhacayso saddexdaa shardi baa loo shardiyaa alla takuna nidaaiya nidaaiya waa inaan ahayn shardiga labaad shardiga labaad wa anlaa takuna musadaratan bilaakin wa bibal wa bixataa waa inaan ahayn shardiga saddexaad wa an tashtamila calaa raabidin raabidna wa inay wadato raabidna waa inay wadato raabidkaasina de hore inuu sheegno afar bay ahaan jireen sooma damiirkaa kamid ahaan jiro ismu ishaaraha kamid ahaan jirayo saami ahaan jir kuwa cumuum baa kamid ahaan jir kuwaasaa kamid ahaan jira waayahay maxay noo yimiday shubu jumlaha soo shubu jumluhu markuu khabar noqonayo isagana saddex shardi baa loo shardiya darafkii jaari majruurku markay khabar noqonayaan an yakuunaa taamaan an yakuunaa taamayn waa laba taama waa inay macna taam waa faa'ido ku xasilayso de waa inay ku xasilayso zaydun cindaka ka waran mayna faa'ido ku xasilin haddaan kula ka zaydun bika zaydun bika faida ma ku xasisho ku xasibin limaada eeg jaari majruurku isagoo joogo mutacalaqiisa aan loo baahan in faido xasishaa loo baahan yahy imika mutacalaqa jaariya majruurkaas oo ku tacalluqayo inaad keentid mooye macna ma xasilayo zaydun waasiqun bika haddana dha waa saxde ya laakiin waxaa la doonayaa ma inay faa'idadii ku xasisho saxiix wala la waa taa macnaheega saasaa looga jeedaa shardiga labaad waa an yakuuna mutacalaquhumaa kawnan caaman mutabidan kuso baraarujin sida xaasil mustaqir mawjuud kaain kom camal jireen ma kuwaa weynayin ilaa lix bay gaadhsiin jireen kuwaa weynayiin ka u dambeeya wujuubu xadfi mutacalaqihi mutacalaqe waxay ku xidhmayaanay ku kala ilaaliya labana mutacaliq iyo mutacalaq farqiba u yaalla culmo mutacalaq iyo mutacaliq kala ilaaliya mutacaliq waa darafkii jaari majruurka laftooda mutacalaqna waa waxay ku xidhmayaan weeyaan markaa wujuubu xadfin mutacalaqi waxay ku xidhmayaanna waajibnimaa loo xadfaa kam imse baaba ahaan jireen mutacalaqa shibul jumlaha ee daraf iyo jaariya majhuulka imsa gooba waajib loo xadfi jiray afarta intaan ka daragsane maxay ahaayeen idaa waqaca khabaran idaa waqaca silatan idaa waqaca xaalan idaa waqaca sifatan afarta mayna ahaan jirin waa afartii weeyaan saddexdaa shardi baa iyagana loo shardiyaa markay dhacayaan ma wax adag baa ku jira ka soo dhaa culimo waa yahay wuxuu yidhi wain yakun bacdu duruufi lkhabara faawlihi nasba wadacan kalmira taqulu zaydun khalfa camrin qacada wasawmu ywma sabti wasayru qada haddaba darafku soo laba maaha darfumakaanigu muxuu qaybsami jiray darfuzamaan soo labadaba muu qaybsami jiray darafka darfumakaanka loo yaqaana ismudaatna khabar wuu u noqdaa ismulmacnona khabar wuu u noqdaa waxaad odhan kartaa zaydun cindaka waxaad odhan kartaa alcilmu cindaka laakin darafka loo yaqaano darfuzamaan muxuu isaga u noqdaa khabar ya darafka loo yaqaano darfuzamanku iyuu khabar u noqdaa ismulmacnun buu isagu nooda ismulmacnun buu nooda iska ilaaliya tusaale cad bu sheekhu inoogu dhigay mutamimadii matniga uu inoo saariy wuxuu inagu yidhi alleylat alhilaalu soo sameyan jiri alleylata intuu nasbiye haddana alhilaal buu daba dhigay alhilaalna waa maxay de waa ismu daat soo daata ma leh waa tii la awili jira lo odhan jiray ru'yat lhilaali alleylata laguma awili jirin markaa eeg darafka labadaas aynu usoo qaybina la kutubtaan kusoo qaybina makaan iyo zamaan makaanku labadaba isagu u noqda ismulmacno iyo ismu daat lakin darafka loo yaqaano darfu zamaanku ismulmacnuun buu noqdaa ismu daatuma noqdo intaama ka soco wa in yakun haddii yahay bacdu duruufi duruufta barhkood alkhabara khabar haddii ay yihiin fa awlisi adigu hi bacdigaa annasba nasbasi wada ka kaxee canka xaggaaga almida shikigana ka kaxee taquulu waxaad odhani zaydu ninka zayd qacada wuxuu fadhiistay ey eh, huwa zayd khalfa camrin camar gadaashiisa ayuu fadhiistay wa sawmu soomkii yowma sabti kaain yowma sabti maalinta sabtida ayuu ahaaday wa sayru socodkii qadan kaainu qadan berru ahaaday haye wuxuu ku yidhi duruuftaasi haddii ay khabar noqoto maxaad samaynaysaa nasbasi horena muxuu kuu soo sheegay sheekhu ya horena wuxuu ku yidhi wain fataxta nudqa bismi mubtada farfachu wlahbaara anhu aabada bu khabarka rafcibu bu yidhi iminkana muxuu ku yidhi wain yakun bacdu duruufi khabara faawlihi nasba iskama hor imanayaan miya so ku gudi soo rafci khabarka sawka haddana kula nasbi intaa waad ka dhargsantii maylada soo ma ixtimaalka caynka haddan inagu so arooy ad ka dhargsantihinoo darafkani fii maxali rafci u yaalaade lafdiga ha ka nasbisnaade laakin waa fi maxali rafca weeye wuxuu ku leeyahay hadduu khabar hadduu daraf khabar noqdo sheekhow nasbi nasbi bu lafdiga ka nasbi maxalkana muxuu ka yaalaa fii maxali rafcu ka yaala tusaaluu ku siiyey zaydun khalfa camrin khalfa xala bayna soo qaadana sooma uma ljihatu situ fawqu wawara wacasuhaa e, wayamnatun wacasuhaa bilaa mira soo xala maynaan soo qaadan wacasuhaa bay ku jirto oo waxyaala idaafada laazimayy dee waa loo idaafeyey maan maan camar loo idaafey waa loo idaafeeyey waana darfu makaan de waana darfu makaan haddaba tusaalaha sheekhu uu keenay waxa weeyaan zaydun in lagaga khabro khalfa in lagaga khabro laakin tusaalahani waa hayru mutaabiqin tusaalaha sheekhu uu wato ma mutaabaqaynayo limaada wa min bab laysa min bab اخباr bdrfi walakinahu min bab اخباr bاljumla صaxiix wala la wa laysa min bab اخباr bdrfi bal huwa min bab اخباr bاljumlati الficliya jumlada ficliyada ayaa noqonaysa khabar darafkuna jumladaasu ku tacaluqayaa saxiix wala la waxaa ka ficnaanleed inuu idhaahdo zaydun taqulu zaydun khalfa camrin abada kolka khabar caadi noqon laha sooma lakin hadda qacdada dambaa khabarkiya wsawmu yowma sabtidan baa iyadu saxa sawm waa maxay ma ismulmacna mise waa ismu daat waa ismulmacna yowmna waa darfu zamaan maana imika inagu baraarujinayn sayr ka waran waa ismulmacna hadana waa darfu zamaan de sooma marka darfu makaan lagama khabri kara iska ilaali saxiix walala waa basiid bay la tahay marka exadin waa iska mubtade khalfa waa darfu makaan alfa mudaf amri mudaaf iley qacduu ku tacaluqaya qacdo waa ficil maadi faacilki wa huwa zayd buu noqonaya jumladaasaa khabarkiya wasawmu waa mubtade yowma waa darfu zaman mansuub cala darfiyati zamaniya wacalaamati ismu fatxatun daaratu aakhiri wa darfu wuxuu ku tacaluqaya waajib alxadaf liwuquucihi khabaran mubtadey mubtada khabarkiisa u dhacay sama kain baynu ku tacalujinana halkaasa ku tacalujinanaayo khabarkiya ile waajib alxadaf weeyaan marka khabar u dhacayo waa la goynaya hadanna waa lamid wa in yakuna in yakuntu waxa weeyaan waa ficlu shardigii weey bacduna waa faacilki duruufna waa mudaaf ilay alkhabr aliku alif idlaaqa waa mafcuulkii wey fawli fada maxaa loogu dawey jumladii jawaab shardigii baa noqotay jumla alabiya awli laba mafcuul bay qaataa hidu waa kii koowaad annasbana waa kii labaad wey dacna waa ficil amar faacilkana waa adiga cankana jaariya majruurka dacaska tacaluji almirana waa masdaru maara yumaari miraan hamsadina lidaruurati ladmi buu u gooyey wain yakun haddii uu ahaado bacdu duruufi duruufta barhkood haddii ay ahaadaan ay noqdaan alkhabara khabar haddii ay ahaadaan faawli si adigu hi bacdiga annasba nasba si wadac ka kaxee canka xaggaaga almira ay almiraa shikiga iyo doodana ka kaxee taquul waxaad odhanaysaa zaydu ninka zayd ihi qacada wuxuu fadhiistay khalfa camrin camar gadaashiisa ayaa uu fadhiistay wa sawmu soomkii kaain wuxuu ahaaday yowma sabti sabtida maalinteeda wa sayru socodkiina kaain wuxuu ahaaday hadaa ayuu ahaaday waktigaas ka gaabtay subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk